bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالlahi الbخariي qala الإmam أbu cabdالlahi الbخariي raximh اllah taعalى وqala whb bnu jrيiri aljahmiyaة الزanاadiqة inama yuriiduuna anahu laysa clى اlcarshi اstawىa waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad liamiiri اlmu'miniina fi اlxadiid alimaam moxamed bn ismaaciil albukhaariy raximah اllahu tacaala wuxuu yihi qaala abu cabdillaahi wa qaala wahbu bnu jariirin waa wahbu bnu jariir bni xaazim aljahmiyatu jahmiyadu azanaadiqatu ee zanaadiqada ah zanaadiqa waa jamcu zindiiq waana kelima farisiya waxaana loo yaqaanaa qofka diinlaawaha ah mulxidka ah aakhirada inkiro fuqahadana waxay u isticmaalaan qofka gaalnimada qarsado islaamnimadana muujisto marka bimacna almunaafiq ayay u isticmaalaan nifaaq weliba ee ictiqaadi ah ayb marka wuxuu leeyahay jahmiyada sanaadiqada oo diinlaawayaalka ah innamaa yuriiduuna waxay rabaan iyo halka ay u socdaan ay tahay inay yidhaahdaan annahu laysa cala alcarshi istawaa alla carshiga kama sara marin sidaas bay rabaan inay dhahaan buu yidhi culimada marka waxay yidhaahdaan hadalkan wuxuu tusayaa wahbu bnu jariir sida ay a'imadii salafka aada ugu dhug lahaayeen una fahmayeen hadalka meesha uu u socdo iyo khatarta uu keeni karo marka alimaam ibnu اlqayim iyo ibnu taymiya raximah اllah labadaba waxay dhaheen jahmiyadu markii hore inta aanay dowladda helin oo ma'muun iyo aynan isu raacraacin iyo saddexdii ka labadii ka dambeysay ma'muun iyo muctasim iyo waahiq inta aynan isku raacraacin hadalkan waa la dhuuma jireen caqiide xumadaasna way qarsan jireen meelo marka waxay kasoo bilaabeen dadka ay u tusayaan inay yihiin dad ahlu tanziih ah maxaa yeelay a'imadii selafka markaa aad bay u badnaayeen a'imatu sunnana way badnaayeen markii xoogaa waqtigii ou hore usoo socday ayaa marka waxay bilaabeen inay caddaystaan arrintooda marka wahb ibnu jariir isaga dabcan waa min aطabaqa ataasica waa shuyuukhu shuyuukhi اlbukhaari ayuu yacni noqonayaa marka xilligiisii waa isqarqarin jireen oo hadba meel bay kasoo wareegi jireen walidaalika ayuu wuxuu leeyahay wax kale kuwan ma rabaane inay yidhaahdaan carshiga alla kama sarreeyo unbay rabaan buu yidhi arrintiina marka waxay gaartay markii dambe inay dowladdii ka dhaadhiciyaan waa kii marka ma'muun alcabaasi uu dadka ku imtixaani jiray ma'muun markuu tegayna muctasim muctasimna kadib waahiq waqtigii mutawakil ayaa la baabi'iyey mixnadii iyo fitnada marka mixnadaas inaan wax yar ka ogaano waay laabudda waxaa jiri jiray nin qaadi ma'muun u ahaa oo la dhihi jiray axmed ibnu abi du'aad ninka axmed ibnu abi du-aad ayaa asna waxaa sheekh u ahaa bishri almarisi oo kitaabka noogu imaan doono labadooda ayaa marka eh, caqiidadan sifaadka alle in la inkiro magacyada alle in la inkiro alle in aakhira la arkaayo in la inkiro eh, iyagiibaa iimaankii in laga dhigo macrifo keliya ama waxyaaba ku tacalluqo sidaas oo kale iyay ka dhaadhiciyeen ma'muun iyagaana shuyuukh u noqday maamuun markii ay ka dhaadhiciyeen asalkooduna falsafad iyo ayuu ahaa dabcan waqtigaana kutubtii falsafadda ee luqadihii kale ku qornayd ayaa la carabiyeeyey marka culimadaas xunxun ayaa marka nimankaa culimada loo arkayey ee xunxumaa ayaa ma'muun ka dhaadhiciyey fakarkan <coughs> dabadeedna ma'muun wuxuu bilaabay in uu tajahumka iyo caqiidadan hadda bukhaari sidan uga hadlayo inuu dadka ku imtixaano ninkii qaali laga dhigaayo ninkii jagal loo magacaabayo ninka risqi baytulmaalka laga siinayo waa la weydiin jiray bal inay sidaa rumaysan yihiin iyo in kale maxaa ilaahay ka aaminsan tahay ayaa la leeyahay qur-aanka ka waran kalaamullaahi miyaa ilaahay ma hadlaa ayaa la dhahayaa waa hadlaa qofkii yidhaahdana markaa waxna shaqo lama siinaynin bal markii dambena arrintu waa kasii gudubtay oo waxay u gudubtay in la ciqaabo waa tii aada ogtihiin imaam axmed muddo dheer oo u xabisnaay arrintaas alimaam axmed ibnu xambal muddo dheer oo u xabisnaa nucaym ibnu xamaad oo sheekha bukhaari ah waa lagu dilay arrintaa oo ku dhintay weliba markaasay yidhaahdeen ma la ma lagu tukan kara xataa sidii gaal bay ula tacaamuleen waana sheekhii bukhaari raximahu llah isaga laftiisana halkan wuu ku keeni doonaa warka nucaym uu ka qabay ictiqaadka khaliifu limaam ashaafici imaamu shaafici ninkii ka bedelay xalqada alimaamu lbuwayqi buwayqi isagana waa lasoo xiray masar baa laga soo xiray markaasaa isagoo ka tiinadaysan ayuu dhintay isagana oo bira ay ku jeebaysan buu dhintay dad aad u fara badan khalqi badan ayaa lagu imtixaanay fitnadaas mixnadaasi marka waqti dheer bay socotay ma'muunaa bilaabay muctasim baa waday waahiq baa haddana waday saddex madaxweynea isu dib martay markii dambe mutawakil ayaa joojiyey oo iyada dhanba marka laalay arrintaas iyada ah markii uu dadna laguma imtixaani karo dadkiina marka sunnadiina faraha ayuu ka qaaday waqhtiyadaas bay marka soo martay marka jaamiyada markan la leeyahay inamaa yuriiduuna annahu laysa cala alcarshi istawaa waa intaynan heerkaas gaarin nimankan arrintaanay u socdaan ayay ahayd markii dambena iyagiiba inay dadka imtixaanaan oo warkan ku imtixaanaan baaba timid intay dowladdii gadaasheeda ay maraan si kastoo marka baatil dowlo loola hoos galo wakti dheer ma gaarayan ayb dowladuhuna waqtigooda ilaahay baa xukumo xaqana ilaahay baa wato subxaanahu watacaala hadda waa marka culimadii marka ay kitaabadii iyo ay ka qoreen iyo bayaankoodii sidaa looga faa'iiday mar walbaana dadka ahlu baatilka way hoos galaan dowladaha waxayna la hoos galaan baatilka ay wataan si ay xoog ugu socodsiiyaan aharkan marka ayb macnaha buu xambaarsan yahay atram ayaana sanadkiisa ku wariyay hadda bukhaari sanadkan marka waa mucallaq oo sheekhiisa hadda ma unan sheegin laakiin atram ayaa saaxibulimaam axmed baa wariyey sida alimaam ibnu اlqayim ijtimaacu ljuyuush alislaamiya uu ku sheegay oo atram wuxuu yihi xadaanaa abu cabdillaahi alwsiy nusaqa qaarna waxay qorayaan alqaysiy qaala samictu wahban yaquulu wahabna waaba kama qaala wuxuu yidhi alimaamu lbukhaari wa xalafa yaziid bnu haaruun yaziid bnu haaruun waa dhaartay billaahi allow ku dhaartay aladii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ounan jirin ilaa huwa isaga maahane wuxuu ku dhaartay man qaala qofkii yidhaahdo ina alqur'aana qur'aanku makhluuqun waaye waa makhluuq sideennoo kale loo abuuray ilaahay kuma hadlin qofka sidaa yidhaahdo fa huwa zindiiqun waa zindiiq diinlaawe wayustataabu waana laga towbad dalba yustataab macnaheedu marka waa maxay waa gaaloobay waa soo noqdaa laga wadaa fa in taaba haddii uu towbad keeno waa sidii la rabay wa ilaa haddii kalena qutila waa la dilayaa xukunka sharciga la xukumayaa sidaas waa yidhi marka yaziid ibnu haaruun wuxuu ahaa imaam axmed sheekhiisuu ahaa yaziid ibnu haaruun alwaasitiyu abuu khaalid nin marka jalaalo aada u weyn leh buu ahaa xataa ma'muun waa ku dhiiran waaye intuu isagu noolaa inuu dadka arrintan ku imtixaano waa ku dhiiran waaye markuu dhintay ayuu bilaabay mixnada marka iyo dadka inuu imtixaano <coughs> marka isaga wuxuu ahaa nin aada looga haybaysto oo xataa ninka madaxdaa uu is yiri war hadda haddaad arrinkan bilowdo yasiid oo nool amay dhibaato ku keentaa markuu dhintay buu ku bilaabay dadka marka marka yasiid waa shaykhu alimaam axmed bukhaarina muxuu u noqonayaa waa min shuyuuqi shuyuuqihi shuyuukhdiisuu sheekh u yahay ayb aharkan isagana markaa cabdullaahi bnu limaam axmed baa soo saaray fi kitaabi sunna khalaalna sidoo kale kitaabu sunna buu kusoo saaray ajuri fi shariica dhammaantood marka bayhaqina fi lasmaa wasifaat marka asaaniid saxiixa looga soo wariyey yaziid bnu haaruun sidaas ayb waqiila waxaa la yidhi liabi bakr bni cayaash abu bakr bnu cayaashna waa ayo waa shucba ayaa la yidhaahdaa naanaystiisa waa qaariga waa ninka marka caasim qiraa'ada ka qaatay qiraa'adan qur aankae caasim toddobada ka mid ah caasim waa kan laba raawilaho xafs can caasim iyo abu bakr can caasim abubakr waa shucba abubakr bakr bnu cayaash ayib isna shuyuukhda shuyuukhda eh, bukhaari ayuu ahaa wuxuu yidhi saxiixana waa uga wariyaa waxaa lagu yidhi waqiila liabi bakri bni cayaashin baa lagu yidhi ina qowman qolo bibaqdaada baqdaad joogto yaquuluuna waxay dhahayaan inahu qur-aanku makhluuqun waayo qaala wuxuu yidhi weylaka warhoogaaga eh man qaala haadaa yaa yidhi kan ama man qaala haadaa oo yaa sidan dhahayo la yaab calaa man qaala qofkii yidhaahdo dushiisa ha ahaato alqur'aanu makhluuqun qofka yihaa dushiisu ha ahaato lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa wahuwa kaafirun waana gaal zindiiqun oo zindiiq ah walaa tujaalisuuhum ha la fariisannina ayb isagana marka waa gaalaysiiyey abubakr ibnu cayaash waa dadkii a'immadii diinta wa <clears throat> axaadiidtan aan salaada ku dukanayna iyo dahaarada aan yacnii ku dahaara sidaan u dahaaro qaadanayna iyo waxaan wax ku nikaaxsanayna iyo dadkii soo warinayay waayo dadkan wax marka ma meel dheer iyo dad kooxa sheegayaan waa ka weyn tahay warkaan waa ka weyn yahay war kooxeed maaha haddaad war kooxeed u qaadatana waxay noqonaysaa inaad iska dayso axaadiidta ay warinayaan oo ku saabsan cibaadadaada ayb meel aan dadkan ka aadi karno male a'imadan ayb marka wuxuu yidhi qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuqun lacnat ullahi dushiisa ha ahaato wahuwa kaafirun zindiiqun walaa tujaalisuuhu meeshanna marka alimaam abu daawuud baa wariyey aharkan oo isagoo musnad oo mutasil ah wuxuuna ku wariyey fi kitaabi lmasaa'il masaa'il alimaam abi da masaa'il eh, imaam abu daawuud wuxuu leeyahay masaa'il imaam axmed uu markaa ku su-aalayo ee isagu uu jamciyey wararkii imaam axmed iyo a'imada kale marka waxaa la yidhaahdaa masaa'il limaam axmed biriwaayati abi daawuud marka uu markaa isaga kwri ku warinayo ayb marka hadalkaas marka kitaabkaasna marka waa kitaab abu daawuud leeyahay sax aho jira wuxuuna ramzi ku leeyahay taqriibu tahdiidka ramsigiisuna waa laam haddii raawi intuu sheego laam uu ugu tarjumo abu daawuud fi lmasaa'ila laga wada wax kitaaboo beena meeshaan ma yaallaan ayb marka wuxuu ku wariyey marka imaam axmed uu yidhi min ariiqi xamzata bni saciid almarwasiy qaala sa'altu abaa bakri bni caya sa'altu abaa bakri bna cayaash waa kaas qultu ya abaa bakrin balagaka maa kaana min amri bni culaya fi lqur'an ila akhirihi ninka marka la yidhi warkan oo laga soo warinayana waa ibnu culaya ibnu culayahana waa ibraahim ibni ismaaciil ibni culaya midkii aan casharkii dambe aan nasoo noo dambeeyey aan ku sheegaynay oo shaafici uu yidhi ninkaa wax aan wadaagna ma leh xataa isku tawxiid ma nihin buu yidhi darsigii shalay darsigii ugu dambeeyey kii uu ku saabsanaa ninkaas baa su-aasha lagu keenay markaasuu hadalkan yidhi abu bnu abi cayaash wa qaala athawriyu sufyaan bnu saciid athawri sufyaannada waa taqaanaan waa imaam jaliil oo weyn oo madhab fiqhi ah buu lahaan jiray imaamu tirmidina aaraa'diisa iyo aqwaashiisa fiqhiga waa kan ku sheego sunankiisa ayb man qaala qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafirun qofkii yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq waa kaafir ahmiyadda mas'aladan leedahayna casharkii horaan uga soo hadlay yacni ilaahay ma hadlo haddii la yidhaahdo risaalo ma jirto waayo ilaahay waxba ma abuurin waayo macnaheedu ee macnaheedu waxay tahay ilaahay wuxuu la mid yahay asnaamta ilaa asnaamtaa lagu ceebeeyey inaysan hadline marka markay culimmada waa gaal waa gaal ay leeyihin adiga hadday kula yar tahay cilmi daradaada waay ha la yaabin qaala wuxuu yidhi alimaamu lbukhaariy wa qaala xamaad bnu zayd xamaad bnu zaydna wuxuu yidhi xamaad bnu zayd ibni dirham waay ayb warkaa marka eh, sufyaan athawri ee hore eh, khalaal ayaa wariyey abu bakr alkhalaal fi sunna ayb eh, sanadkiisu marka ku keena cabdullahi bnu limaam axmedna sidoo kale laalaka waa soo guuriyey isagana wa qaala xamaad bnu zayd waxa uu yidhi alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi waa ilaahay hadalkiisa nasala bihi jibriilu jibriil baa la soo degay qur-aanka maa yuxaawiluuna ma xaawilayaan ilaa anahu waxay un xaawilayaan alleh inay yidhaahdaan alle e, e, e, maa yuxaawiluuna ma xaawilayaan ilaa anahu alle inuu yahay un maahane sida iyagu ay markaa ay sheegayaan laysa fi ilaa anahu ilaa ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu inuu yahay maahane wax kala xaawili maayaan laysa fi samaai ilaahun samada ilaah inuunan ahayn wax kale maayo wax kale intaa un bay xaawilayaan bacdi nusq marka maa yujaadiluuna bay qorayaan ayb marka hadalkanna wuxuu ku tusayaa waktigaas xamaad ibnu zayd waktigiisa jahmiyadu saa uma xoog badnayn oo waxay ku jireen marka halgan iyo warkooda inay xoogaa macno u yeelaan bannaanka aada uma soo dhigaynin saa darteed buu marka wuxuu leeyahay maa yuxaawiluuna ma isku dayayaan un waxay isku dayayaan waa un inay yidhaahdaan samada ilaah ma jiro inay intaa dhahaan maanta meeqa dadaasaa dhahaan wax ilaah ah oo kor jiraa ma leh ma leh hesee waaye marka waayo ilaahay waxay ku leeyihiin ilaahay oo orana ma jiro midigna ma jiro bidixna ma jiro gadaalna ma jiro korna ma jiro hoosna ma jiro caalamkana kuma dhex jiro kama dhex baxsana waxaa la yidhi marka wax aan jirin hala tilmaamo haddii la yidhaahdo sida keliya loo tilmaami lahaa saasay ahaan lahayd hadda adiga haddii lagu yidhahdo wax aan jirin sifay intaa un baad dhihi lahayd waxaan adduunkiina ku jirin kana maqnayn kana baxsanayn kor aan jirin hoos jirin midig jirin bidix jirin gadaal jirin horena aan jirin waa waxaan jirin dee markaas ayb marka in badan baa sidaa hadda ku lug go-an marka aimadiina sidan bay dhahayaan aharkan marka waxaa sanadkiisa kusoo saaray cabdullahi bn imaam axmed fi sunna min ariiqi axmed bni ibrahim addawraqiy <coughs> ayuuna markaa uu ku keenay can caliy bni muslim ayb can sulaymaana bni xarbin can xamaadi bni zayd waa kaa marka sanadka isagoo mutasilana halkaasuu ku yaalaa wa qaala bnu muqaatilin ibnu muqaatil waxa uu yidhi ibnu muqaatilna waa moxamed ibnu muqaatil moxamed ibnu muqatil abulxasan almarwasiy waa ninka aada uga wariyey cabdullahi ibnu lmubaarak qaala wuxuu yidhi samictu ibna almubaarak ibnu lmubaarak baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo man qaala qofkii yidhaahdo inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana makhluuqun waa makhluuq qofkii yidhaahdo fahuwa kaafirun waa gaal walaa yanbagii ila inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana waa ilaahay hadalkiisa waay hadalka allana sifada alla waay nacam ee ilaahayna makhluuq maaha sifadiisa say makhluuq ku noqonay marka ayib yacni marka meesha u socdo meeshaas waay nacam sifo kastaa waxay farac ka tahay daatadeeda marka ilaahay isagu hadduu makhluuq ownan ahayn ee sifadiisa see makhluuq u noqonay lianna sifata taabicatun waxay taabic u tahay faracna u tahay daatadeeda ayb marka ilaahay isaguna makhluuq maaha sifadiisuna makhluuq noqon mayso marka walaa ynb markaa wuxuu yidhi qofkii sidaa yidhaahdo inanii ana allahu laa ilaha ilaa ana waa makhluuq fahuwa kaafirun waa kaafir walaa yenbagii mana haboona limakhluuqin makhluuq an yaquula dalika sidaa inuu yidhaahdo yacni makhluuq uma habboona inuu sidaa yidhaahdo inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana qof makhluuqa inuu saa dhaho maba u habboonaba marka waxaa dhahayaa waa aya marka alla un weeyaan ayb aharkan isagana abu xaatim fi radd cala aljahmiya ayuu kusoo saaray sida alimaamu dahabi alculuw lilcaliy alcadiim kitaabkiisa uu ku sheegay ayb kitaabka marka ibn abi xaatim uu leeyahay radd cala aljahmiya waa mafquud culimadii hore un baa wax kasoo naqliso wa qaala ayضa cabdullahi bn lmubaarak waxaa kaloo uu yidhi walaa aqulu biqowli اljahmi ina lahu qowla yudaaricu qowla shirki axyaana walaa aqulu takhallaa min bariyatihi rabu اlcibaadi wawalla اlamra shayطaana maa qaala fircawnu hada fi tajaburihi fircawnu muusa walaa fircawnu haamana walaa aquulu ma dhahayu yidhi cabdullahi bn lmubaarak biqowli ljahmi jahm bin safwaan warkiisa ma dhahayuu yidhi ina lahu jahm wuxuu leeyahay qowlan hadal hadalka oo yudaaricu shabahayo qowla shirki gaalnimada warkeeda shabahayo axyaanan walaa aquulu ma dhahayuu yidhi takhallaa ilaahay waa ka marnaaday oo farahu ka qaaday min bariyatihi khalqigiisa yacnii ilaahay khalqigii farahu ka qaadoo ma maamulo macnaha dhihi maayo uu leeyahay sidaa rabulcibaadi addoommada rabbigooda khalqigiibuu faraha ka qaadayo isaga ma maamulo sidaana dhihi maayo wawalla almra arrinkiina wuxuu tawallisiiyey shaydaanan saa ma dhahayo warkaan marka wuxuu ku radinayaa qadariyada leanna muctasilada oo jaamiyada laftooda farac ka ah ayaa waxay qabaan addoonka ficilkiisa isagaa abuurto adduunyadan laba khaaliq baa ka jirtay leeyihiin khaaliqu lkown waa alle laakiin dadka ficilkiisa ilaahay wax maamulo uu ku leeyahay ma leh dadka ficilkooda iyagaa shaqo ku leh isaga alla maamul kuma laha abuurisna kuma laha warkaas buu marka wuxuu leeyahay eh, rabbi marka ma dhaha ayuu leeyahay rabbi addoommada rabbigooda wuxuu ka marnaaday oo uu yacni faraha ka qaaday khalqiga eh, axwaashooda iyo ayuu faraha ka qaaday oo ka khaali noqday odhan maayo shaydaan bowna talada u dhiibtay ma dhahaayo maa qaala ma dhihin fircawnu fircawn ma dhihin haadaa kan warkaani fii tajaburihi maca tajaburihi lala qabo fircawn oo jabbaarnimadiisii la og o ana rabbukum laclaa yiri warkaanoo kale ma dhihin xataa fircawnu muusa muuse zamankiisa fircawnkii joogay walaa fircawnu haamaana iyo hamaan fircawnkiisii yani waa isku hal uun nacam ayb wa qaala ibnu lmubaarak ibnu lmubaarak waxaa kale uu yidhi laa naquulu ma dhahayno kamaa qaalat iljahmiyatu jahmiyadu sida ay tiri inahu fi lardi alla dhulka korkiisuu joogaa ma dhahayno haa haahunaa meeshaanuu joogaa ma dhahayno bal cala alcarshi istawaa alla carshiguu ka sara maray ayb aharkaana aharkanna marka ibnulmubaarak baa isagana laga warinayaa daarimi iyo bayhaqi fi lasmaa wasifaat yuu ku wariyey aimo badan baa warisay kan isagana marka warkanna macnihiisu wuxuu yahay ma odhanaynu yidhi siday jahmiyadu dhahayso ilaahay dhulkou jooga maxaa la dhahayaa marka waqiila lahu waxaa lagu yidhi ibnulmubaarak kayfa nacrifu rabbanaa rabbigaan sideen ku aqoonsanaynaa qaala wuxuu yidhi fawqa samaawaatihi samaawaatkiisa korkooda calaa carshihi carshigiisa dushiisa u ahaaday alla marka jahmiyada warkeeda ma dhahayno intuu joogaa dhulka ma dhahayno maxaan dhahaynaa marka korow jira alla carshigiisa una ka sara maray sidaa baan leennahay warkiisu waa saas marka warkiisu aada u cadyahay culuwigaasna markaa de qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca ummadda iyo dhammaan ayaa wada tilmaamayo sheegaya waayahay marka sababta alla wuxuu leeyahay culuwi mutlaqa ah buu leeyahayo alla wuxuu leeyahay wahuwa alcaliyu alcadiim alla waa mid sareyn sarreeyo oo weyn culuwigiisu waa mutlaq waa hooseeya meelay ku taalmaan qur-aan laguma sheegin ilaahay inuu hooseeyo dhulka joogo hoosayntuna caqli ahaan ama yacnii curfi ahaan intaba hoosayntu kamaal ma ah iyo ammaan sarrayntaa ammaana ah hoosayn iyo korayn korayna ammaana ilaahayna wuxuu leeyahay tilmaantiisu waa kaamilo waa dhammaystiran tahay ayb wa qaala lirajulin minhum nin iyaga ka mida wuxuu ku yidhi oo jahmiyada ka midoo qabay ilaahay inuu meel walba joogo ayuu wuxuu ku yidhi abadnuka calooshaadu khaalin minhu ma ka maran tahay isaga xaggiisa fa buhita alaakharu waa wareeray marka kii kale marka ilaahay meel walba u joogaa macnaha haddaad tira calooshaada ma ku dhex jiraa way nacam dhahaya male waa ku dhex jiraa nacam meel uu geeyey marka waa garan waaye waana wareeray wa qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahdo laa ilaaha ilaa huu makhluuqun waa makhluuq huwa kaafirun waa gaal wa inaa anaguna la naxkii waxaan ka sheekaynaynaa kalaama alyahuudi waannasaaraa yahuud iyo nasaaro warkoodaan sheegaynaa walaa nastadiicu mana awoodayno an naxkiya inaan ka xikaayoonno oon sheegno kalaama aljahmiyati jahmiyada warkooda yacni wuxuu leeya yahuud iyo nasaaro warkooda waa sheegi karnaa laakiin jahmiye warkooda foolxumadiisa iyo kufrigooda xumaantiisa qaarkiis maba sheegi karna xataa waaba ka baqaynaa imaam abu daawuud marka fi lmasaa'il buu ku wariyey kun toddoba boqol soddon iyo toddobo aharka ah yacni xataa halkanna wuxuu ku qarirayaa inay ka kufri xun yihiin oo xagga kufriga uga liitaan yahuud iyo nasaare inay uga liitaan waana sheegi doonaan sababtay uga liitaan culimada leanna yahuud iyo nasaaradu waxyaaba fidradoodu ay ku aamineen baa jirto oo rabbi aawe korow jiraa diimaha oo dhan sa rabbi kor baa gacanta ay u taagayaan ilaa qoladan maahane marka way ka liitaan sidaasuu dhihi doonaa wa qaala mucaawiyatu bnu camaar mucaawiyatu bnu camaar waxa uu yidhi mucaawiyatu bnu camaar ibni abi mucaawiyata aduhniy weeyaan ibnu xajar wuxuu yidhi saduuqu min athaamina samictu jacfara bna muxamed waa jacfar bnu muxamed ibni caliy jacfar saadiq jacfar baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi ilaahay warkiisa waay walaysa bimakhluuqin makhluuq ma aha abu daawuud fi lmasaa'il buu atarkan isagana kusoo saaray ayb min ariiqi alxasan bni sabaax can macbad abi cabdiraxmaan wuxuuna yidhi abu daawuud ninkaa macbad wa kana hiqatan buu yii can mucaawiyata bni camaar qaala samictu jacfara bna muxamed marka meeshaan kitaabkan badanaa bukhaari wuu soo gaagaabinaa sanadka oo asaaniidda inay iska mashhuur tahay camal u usoo gaagaabinayaa waa mucallaqaad badan baa ku jiro laakiin waxaan isku dayaynaa intii tabarteena mucallaqaadkan ayaga oo mawsuulaad ah oo musnad ah meelaha ay ku yaallaan inaan tilmaanno kan marka abu daawuud baa ayaa wasliyey oo kitaabkiisa kitaab ulmasaa'il ayuu marka ku wasliyey baabuljahmiya baabka ah kitaabka abu daawuudna masaa'ilka ahna waa daabacan yahay walxamdu lilah ayb aalubeytka a'imadoodiina waa kuwan marka jacfaru saadiq sidan buu leeyahy qur-aanku waa ilaahay warkiisa waa yuu leeyahay hadalkiisa wa qaala saciid bnu caamirin saciid bnu caamir waxa uu yidhi <coughs> saciid bnu caamir isaga huwa albasriyu imaamu ahli lbasra cilman wa diinan imaamu shaafici shuyuukhdiisa dabaqadooda wa aljahmiyatu jahmiyada wuxuu yidhi sharun yacnii way shar badan yihiin qowlan xagga qowlka iyagaa ku shar badan min alyahuudi waannasaaraa yahuud iyo nasaara kaga shar badan qad ijtamacat alyahuudu wannasaaraa yahuud iyo nasaara waxay ku kulmeen wa ahlu ladyaani iyo dadka diimaha haysto ana allaha alle tabaaraka wa tacaala cala alcarshi ilaahay kor inuu jiro wa qaaluu hum iyaguna waxay yidhaahdeen laysa cala alcarshi shay-un carshiga wax ahaaday ma jira dushiisa oo ilaahay carshiga kama sarreeyay dhaheen dad marka yacnii nasiib daradana haysata waxaa ka mid a dad badan baa waxay la qayliyaan oo weliba idaacado ay kala qaylinayaan qofkii yiraa ilaahay carshiga uu ka sarreeyaa salaad laguma daba duka karo diinkaas diinkee waayo marka yow diin u yahay waxaas marka a'imadii diinta waa kuwaana bukhaari sidan buu sheegayaay cagsiguu tilmaamayaa qofkii maanta dhan waxaa la leeyahay alla culuwigiisa inkiro sifada alleh alle sifatulkalaamka inkiro isagaa gaalnimo lagu sheegayaay hadhow marka culimaa iskhilaafsan maa la dhihi doona kuwan meesha ka qaylanayo iyo miyaa isku mid a iyo aimadan maa isku mid noqonayo bukhaari iyo a'imatu ddiin in laysu keenaa dembi waayaba waayaban laakiin keliya un nasiib xumada meeshan taagannahaan idiin tilmaamaya un bis wax markaa de diinkii waxaad moodaa wax badan oo ka mida ilaalintii uu u baahnaa inuunan helaynin ayb allahu lmustacaan iyaguna marka waxay dhahay waqaaluu hum laysa cala alcarshi shay-un bay iyaguna dhahe alimaam adahabi kitaabkiisa kitaabu lcarshi aharkan wuxuu u tiiriyey alradda cala aljahmiya libni abi xaatim halkaasu kasoo naqliyey isaga markaayb kitaabkana alradd cala aljahmiya macruufuu ku yahay ibn abi xaatim xataa imaam alxaafid ibnu xajar waxbuu ka keenaa kitaabu tawxiidka markuu sharxayo bukhaariga ayb warkan marka yahuud iyo nasaaro iyo ahlul adyaan iyagu inay gartaan rabbi inuu kor jira maxay ku garteenna eh, dawcan yahuud iyo nasaaradu waxbay iska de kutub iyo waxbaa iyagu ay sheega sheegtaan eh, waxayse ku garan karaanba bani aadamka uu ku garan karaa fitrada maa macna alfitra marka fitra maxaa laga wadaa qofka ilaahay wuxuu ku abuuray waa garasho qofka alla uu ku abuuray garashadaas marka daruuriga ah ee alla qofka uu ku abuuray haddaan isaga laga bedelin oo aan wax tacliin iyo wax usheegid iyo aan looga bedelin waa garashada marka qofka uu ku taagnaanayo fitra marka la yidhaahdaa fitradaasay marka in badan oo dadka kamida ay ku garanayaan ee fitradu marka waa wax daruuri daruuri waa shay daruuri ah oo aadan iska celi karin waay wax yar baan marka fitrada rabaa inaan ka sheega sababtoo ah fitradu waa ma'khad ay ku dhagaan culimada a'imada diinta ay ku taqriiriyaan caqiidada saxeixa yani caqiida caqiidada saxiixa ah laba ma'khad bay leedahay ma'khadna waa kitaabkay sunnada ma'khadka labaadna wuxuu noqo daliilka naqliga ma'khadka labaadna wuxuu noqonayaa fitrada labadaasay ku taqriiriyaan caqiidada ayb fidradaasi marka waa midda aan u baahnayn qofka in la baro waxba qofkan hadduu sidiisa u barbaaro isagoo jaahila waxa uu garan karo ee alla ku beerayba qalbigiisa ee fidradu keenayso weeyaan taas marka laba sibaa qofka looga kaxayn karaa shaydaan waa ka dhumi karaa shaydaanku siyaalka uu ku dhumiyaana waxaa ka mid ah cilmulkalaamkan iyo falsafadan iyo waxyaabahan walidalika nabiga sal ll slam wuxuu leeyahy maa min mawluudin ila wayuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi waalidkaa yahuudi ka dhigaaya ama nasraani ka dhigaye isaga fitradu ayaa lagu dhalaa ayb walidalika haddaad aragta nin caami ah hadda qof soomaali ah oo reer baadiye ah geel jir ah oo aan weligiis meel diin lagu haayo aan fariisanin hadalkiisa haddaad aada ugu dhabagashood dhegaysato waxaad dareemaysaa fitrada isaga ku jirtou ka hadlaa ninkaas wax loo soo sheegay maaha wuxuu ku leeyahay ilaahay baa gacan weyn gacanuu alla u sugayaa allah naga sarreeyo ku leeya war ilaahay baa iga sarreeyo ku dhaha ilaahay baa iga sarreeyo cidna ma barin waa fitradii qalbiga ku jirta dhibaata markay ku dhacdo ilaahiisii iyo inuu wax u sheegto ou rabo koruu fiirinayaa gacmuhu koruu taagayaa war ilaaha kuu jeeda buu dhahaya halkaas hoos iyo bidix iyo midig midna taagi maayo fidradu marka taas waa qofka ku beeran walidaalika culimadii salafkana waxay dhihi jireen cumar bnu cabdilcasiis baa wax ahwaa'da iyo firaqa ka mida loo sheegay nin baa weydiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi ilzam diina asabiyi fi lkutaabi walacraabiyi walha camaa siwa dalika weli cunuga yarkaa dugsiga dhigto caqiidadiisa ku dheg cunuga dugsiga iska aado caqiidadiis waa sidii hooyadiis ku dhashay manaa macnaha laga wado waa sidaan reer baadiyaha caqiidadooda qabso caqiidada reer baadiyaha haddaan la dhuminin fidrada unbuu iska wataa walha camaa siwaa dalika wixii intaa ka soo harana ka mashquul ibnu qutaybata diina oo eetarkaa waxaa warinaya abu cusmaan asaabuni fii caqiidati salaf asxaabi alxadiid ibnu qutaybata adinawari kitaabkiisa ta'wiilu mukhtalifi alxadiidka wuxuu yidhi walumamu kulluhaa ummadaha dhammaantood carabiyuhaa wa wacajamiyuhaa carabteeda iyo cajamteeda taquulu waxay dhahayaan in allaha tacaala fi samaa ilahay kor ay ka tilmaamaya maa turikat calaa fiarihaa in allaale mar kastoo looga tago firadooda intii firadeeda loo deynayo sidaabay dhahayaan <clears throat> walam tunqal can dalika bitacliim waa haddaan fitradoodii looga kaxaynin waxbarid waxbarid qaldan haddaan fitrada looga kaxaynin waayahay hadda dadkeenna annaga reer baadiyaha maalan qur-aankan maxaa waaye haddaa weydiisid war qur-aankan waa kalaam ilaahay waayo ku dhahaan waana la weyn yahay qalbi ahaanna dabcan isagoo iska caadi ah caami ah waxaa laga yaabaa qof kaleoo waxbartay haddaad su-aashana inuu maanta dhan wax kuu dabaguryeeyo uu yidhaahdo maya ee qur-aanka labow u qaybsamaa midkaan hadalka ilaahay lama dhihi karo musxafka noogu qoran iyo falsafaad inuu galo waayahy waa cilmi marka aada u qaab daran kaas kale <clears throat> qiso kale waxay iyadana tahay abu jacfar alhamadani markii uu ku yidhi abulmacaali aljuwayni oo ka hadlaayo ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro sheegayo laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu markaasuu yidhi hal arrin iiga jawaab maxay tahay markaasuu yidhi fitradan iyo daruuradan qalbiga nooga jirta oonan iska bedeli karin oo waa maxay qofku marka uu yidhaahdo id dhib markuu qabsaday dhib qofka waxaan uu marka gacmaha kor ula taagayo oo rabbiyow uu dhahayo rabbaah uu leeyahay oo rabbigii ou markiiba kor ka fiirinayo isagoon la qasbin bal middaan nooga warran buu yidhi daruuradaas cabbaar bau aamusay madaxuu eh, yani gacanta ayuu dhabanka saartay cabbaar buu aamusnaa de nin aada falsafada u yaqaano waa ahaa abulmucaali aljuwayni markaasuu wuxuu yidhi xayarani alhamadaniyu hamadaniga waa i wareeriyey mar labaad haddana qiso kale imaamu dahabi taarikhulislaam uu ku keenaa jirto eh, nin isagu markaa la dhihi jiray najmuddiin alkubraa la dhihi jiray oo iska zaahid ahaa fuqahada shaaficiyadana ka mid ahaa ayaa waxaa u yimaadeen fakru raazi iyo nin kale oo muctazili ah baa u imaadeen markaasay waxay yidhaahdeen war adiga cilmiga aad taqaan yaqiin miya markaasuu yidhi ha cilmi yaqiinaan aqaanaa markaasay waxay ku yidhaahdeen annagase naxnu min awali الnahaari ila asaacati seed adiga yaqiin ku gaartay dheheen labadeennana saakay laga bilaabo ilaa iyo hadda natanaadaru waa doodaynay de jawhar iyo carab iyo waajib iyo waajib waajibulwujuud iyo waxaasaa lagu dooda natanaadaru falam yaqdir axadunaa midkeen waa awoodi waayey an yuqiima cala alaakhari daliilan kan kale inuu daliil ku oogo innagiiba waa wareersannahay dood unbaan haynaaye adiga sideed yaqiin ku gaartay markaasuu wuxuu yidhi laa adri maa taquulaani anu waxaad dhahaysaan ma ogiye walaakinii aclamu cilma alyaqiin anu cilmigaygu cilmi yaqiinahu markaasay yidhaahdeen sif lanaa cilma alyaqiin cilmulyaqiinka noo tilmaan markaasuu yidhi cilmu lyaqiini cilmiga yaqiinta waaridaatun waa wax soo arooraayo taridu cala nufuus naftay ku soo arooraysaa qofka tacjazu nnufuusu can raddiha nafta iskama celi karto waa wax adigaan hadda wax inkiraayo aada iska celi karin adigan wax inkiraya markaad ilaahay aada baryayso dhab ay kaa tahay gacmihii baad kor la aadaysa yaa allah allaadna u yeeray markaas hoos ma ma uga yeerti xagga hoose ma leh kaas waayuu yidhi marka cilmulyaqiinka markaasay waxay ku yidhaahdeen sif lanaa cilmalyanoo eh, tilmaan markaas u tilmaamay hadalkan ugu tilmaamay markaasay yidhaahdeen ma ariiqu ilaa dalika seen ku gaaraynaa arrintaas inaga ile waa dad muddo badan falsafad ay soo yacni ku dhex jiray wuxuu yidhi marka tatrukaani maa antumaa fiihi waxaad hadda ku jirtaan ka taga waa ka tegaysaan wataslukaani maa aamurukumaa bihi waxaan idin amrayana waad qaadaysaan oo min adikri waalcibaadati ilaahay iska baryo cibaadaysto ilaahay xusa waxaan falsafadanna ka taga faqaala araaziyu raazi marka wuxuu yidhi ana mashguulun can dalika anu waa ka mashquulsanahay hawshaas wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi ana qad ixtaraqa qalbii bishubuhaat war aniga shubuhaad baan la gubtay wa uxibu hadihi alwaaridaat fidradaanaana rabaa falazima shaykha muddatan muddow ninkaa la jooga sheekha ah dabadeed wuxuu ka soo baxay meeshii uu ku cibaadaysanayo isagoo dhahayo wallaahi yaa sayidii ma malxaqu ila fima taquluhu haaulaa'i almushabbiha walle wuxuu yidhi xaqa wax kale maahan uu yidhi waxaa kuwan mushabihada warka ay sheegaan waayo warka xaqa ah ee isagu marka mushabihada muctazili buu ahaa mushabiha wuxuu u yaqaanaa ahlu xadiidka nacam dadkan sifaadka alla sugaya mushabiha ay dhahaan iyaga nacam ayb sidaa isagoo dhahayo markaa kasoo baxay ayb qisadaa marka imaamu dahabi wuxuu leeyahy waxaan ka maqlay xaafid ilyunini baan ka maqlay ayb waxaa kaloo ibnu taymiyana kitaabkiisa intisaarka alintisaar liahli اlathar ayuu isaga laftiisa ku wariyey ciddii markaa uu ka maqlayna meelahaasu ku sheegay firada marka waa wax aada u cajzi geliyey jawaabna ay u waayeen nimankan mutakalimiinta ama dadkan kalaamka ku ta'asursan cizi bnu cabdisalaam oo kitaabkan alqawaacid اlkubraaga wuxuu ku yidhi isaga marka dadka aada kalaamka ugu ta'asursan buu ka mid ahaa alciz bni cabdisalaam raximah llah wuxuu yidhi wuxuu rabaa marka inuu kuu sheego ama u tilmaamo waxaan ahlu kalaamku ay sheegayaan wax fitrada suuban ka hor imaanaya inay tahay ayuu tilmaamayaa markaasuu wuxuu yidhi fa ina ictiqaada mawjuudin iyaga ile marka alla tilmaama la yihaa kor ma jiro hoos ma jiro soo ma dhahan midig ma jiro bidix ma jiro caalamka kuma dhex jiro kama baxsana markaasuu wuxuu yidhi ciisa bnu cabdisalaam fa ina ictiqaada mawjuudin axad mawjuud shay jiro in la ictiqaadiyo kaasoo laysa bimutaxarikin walaa saakinin mid dhaqaaqaya aan ahayn mid taaganna aan ahayn walaa muttasilin can ilcaalami walaa munfasilin can ilcaalami walaa mutasilin bihi caalamka aan la xiriirsanayn aan ka baxsanayn walaa daakhila fiihi aan ku dhex jirin walaa khaarija canhu aan ka baxsanayn haddana waa joogaa la dhahaayo laa yahtadii ilayhi axadun yiri qof ku hanuuni karo oo fahmi karo warkaas ma leh biasli lkhilqati fi lcaadati sida ilaahay dadka u abuuray iyo caqliga alla dadka ku abuuray asalka ee fidrada qof waxaa fahmi karaa ma leh walaa yuhtadaa ilayhi mana lagu hanuuni karo ilaa bacda alwuquufi in la kor istaaga maahane calaa adilatin sacbati lmudrak adillo marka in la haleelaa ama haleelkeedu uu dhib badan yahay maahane yaa un lagu arki karaa casirati alfahmi fahmkeeduna culus yahay dadka caamo iyo culumaba waa laga rabaa soo maaha inay ilaahay gartaan marka wax uu isagii culimo ahaaba uu leeyahay waa adag yihiin mana la fahmi karo fitradiina lagu ma lagu garan karo wax uu dhahayo siday suuragal u tahay marka in la yidhaha caqiidada meeshaas ka doonta iyagii baa waxay leeyihin wax la fahmi karaa maaha shay waa jiraana la dhahayo haddana kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro caalamka kama baxsana kuma dhex jiro mararka qaar waxay anfinayaan naqiidaan laba shay oo naqiid ah bay labadiiba meesha ka saarayn khatar marka faliأjli hadihi اlmashaqati kulaha mashaqadan darteed ayaa cafa allaahu canha fii xaqi اlcaamati ilaahay waa ka cafiyey caamada waxaan walidalika kaana sala اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa buu yidhi laa yulzimu axada qof kuma laasimin jirin miman aslama dadka islaamay ah bilbaxhi can dalika waxa inay baarbaaraan haddii nebiguba uu raalli ku noqday dadkan caamada islaamka caamka ah raalli ou uga noqday fitradoodaasna oo wax ku baray si fudud oo la fahmi karana oo u baray idinkamaa ka aqbashaan marka oo loo maxaa loo leeyahay dadka muqallidada iimaankooda dadkan caamada iimaankooda ma ansaxa mase ma ansaxayo ku murmayaan ashaaciradu haddaad sunuusiyada fiirisaanna waa ku arkaysaan leanna waxay leeyihiin caamadaani ahlu nadar maaha waxma ma fiirfiiri karaan caqiidadana taqliid ma gasho oo sida furuucda maaha warkaas marka maxaa iimaankoodu marka ma ansaxa mase ma ansaxayo waa baab takfiira marka oo weliba caam ah waa takfiir la goobeynayo wax laga reebaya aan jirin waa masalada marka asalka ay ku aada ugu baaba'san yihiin ilaa qaarkood ay yidhaahdeen maya waa dembi bay ku dhaceen caamada laakiin waa layska aqbalaa maadaama waxaan wax la fahmi kara aynan ahayn saxaabadii iyana waxaa la hubaa oo la ogyahay waqtigoodu waxaan ma jirin falsafadan iyo jinnigan ma jirin haddana nebigu islaamnimadooda waa qiray qur-aankana waa lagu ammaanay waxaa la rabaa marka maxay tahay marka hazali laftiisu hadal noocan oo kale ayuu leeyahay ayb marka wuxuu yidhi laa yulzimu axada miman aslama bilbaxhi can dalika bal kana yuqiruhum cala ma yaclamu anahu la nfikaaka lahum canhu waayahay qofkii rabaa marka qawaacid lkubraha juska koowaad saddex boqol iyo afar ayuu warkaas ku yaallaa ciz bnu cabdisalaam uu yidhi innaga marka hadda maxaana geliyey baabkan waxaana geliyey yahuud iyo nasaare iyo ahluladyaan dhammaan waxay leeyihiin ilaahay kor buu jiraa sababtay u dhahayaan waa maxay waa fitrada kuwaan iyaga fidradoodu falsafa wasakhaysay iyo shaydaan markaabaa marka waxay yidhaahdeen laysa cala alcarshi ilaahay carshiga kama sarreeyo laysa cala alcarshi shay-un bay dhaheen wa qaala damratu aharkan marka isaga cabdullahi eh, bnu limaam axmed baa wariyey fi sunna ibn abi xaatim ina firada cala ljahmiya buu kusoo saaray saan hadday sheegeen wa qaala damratu can ibni shawdab taraka jahmun isalaata jahm bin safwaan salaadii buu ka tegey arbaciina yowman afartan maalmood ayuu salaada ka tegey calaa wajhi shaki wuxuu uga tegay shaki ahaan yani talow wuxuu is yidhi yaad caabudaysaa shaki baa gala yaa caabuday qofka marka dambe sidau u socdo u socdo shaki marku gala yaa caabuday baa imaanaysa salaadihii iyo marka waxyaabahaaso dhan marka waa deynayaa qofka fakhaasamahu waxaa la dooday jahm bacdu sumaniyati sumaniyada qaar ka mid a sumaniya waxaa la yidhaha niman gaalo ahaa oo majuus ahaan jira ama qaar waxay yidhaahdaan maye niman falaasifo ahoo filosofaris ah oo hindi ah oo hindiya ka yimid baa la dooday isaga <clears throat> waxayna aaminsanaayeen sumaniyadu waa dadkan hadda mulxidiinta zamankan joogto kaleho waxay aaminsanaayeen wax aadan arkin maqlin gacantaada ku taabanin ha rumaynin <clears throat> inaan la rumaynin ilaa maxsuusaadka saasay rumaysaa isaga marka jahm bin safwan diin aqoon uma lahayn diin waa u tageen markaasay yidhahan war ilaaha aada caabudaysa adu ma aragtay maya ma maqashay warkiisa maya ma taabatay maya see ku rumaysay dhaheen waxaan marka meeshii marka qur-aankii iyo culimadii iyo uu aadi lahaa ma aadine guri buu isku xiray shaki baa marka dalaqi yidhi gudihiisa markaasuu is yidhi tolo wada marka waxa aad caabudaysaaba waa meel cidlo ah yaa u tukane baa timid marka afartan maalmood ma tukanin waa iska fadhiyey markaasaa markii dambe waxaa timid markaasuu markii dambe wuxuu la yimid fakerkan tacdiilka wuxuu iska dhaadhiciyey marka war adigaba soo ruux ma lihid haa ruuxdaada ma aragtaa maya ma taabatay maya ma maqashay maya ee ilaahay ruuxoo kale way marka nacam haye ruux marka uu yahayna wax sifaaha u yeelin marka ilaa wuxuu is yiri waxa haddii tilmaan loo yeelo waa inay noqdaan wax la taabto waxaan la arkaynin haddana tilmaan loo yeelaa waa khatar bartaasuu marka wuxuu ka bilaabay allah aada caabudaysa ma hadlaa maya ma la arkayaa ma la arkaayo waa tilmaamihii alla dhan buu salbi ku sameeyey magacyadii alle magacyo ma leeyahay maya haddii magacyaha uu leeyahay la dhaho waxaa ka imaanaysa in aaliha tiro badan wax daran buu intuu iska dhaadhiciyey baa markii dambena maqaaladan iyo warkan buu marka meesha soo dhigay uu keenay ayb marka haddii laakiin uu dooda aada u aqoon lahaa waa waa waa u ka garheli lahaa leanna qofka waxaa ku filan in la yidhaha war aduma waxaad rumaysan tahay wax aan la taaban karin inaysan jirin ha ruuxdaada ma jirtaa mase ma jirto ma inkiri karo ma jirto ma ku dhihi karo hadduu yidhaha waa jirtaana ruuxdiid soo taabo yaa imaanaysa marka laakiin ruuxdu waa makhluuq ilaahay laguma shabahayo ee warku macnihiisu wuxuu yahay war wax waxaa jira makhluuq ah oo adiga aadan u jeedin baa jiro ee khaaliqa inaad adigu jeedi weyso ood yacni bacd alaxyaan aada arki weyso markuu doonana markaa qiyaamaha iyo kalena la arkayo wax mancinaya male isaga marka xujo waa looga dhigi karaa laakiin inaad tihaahdid ilaahay waa sida ruuxdan oo kale wax tilmaamo kale lama sii siin karo waa carab iyo wax lamida aada marka sheegto maya taa iyadu sax ma noqonayso wuxuu yidhi marka taraka jahmuni salaata buu ka tegay arbaciina yowman afartan maalmood calaa wajhi shaki buu uga tegay fakhaasamahu bacdu sumaniyati sumaniyada qaarkood baa la doodeen fa shaka waa shakiyey fa aqaama arbaciina yowman afartan maalmood buu nagaaday laa yusallii uunan tukanaynin qaala damratu waqad ra'aahu bnu shawdab ibnu shawdab kan warinaya qisada jahm waa arkay oo waa soo gaaray aharkana alimaam abu dawuud fi lmasaa'il buu kusoo saaray kun toddoba boqol soddon iyo shan waayahay wa qaala cabdulcaziiz bnu abi salama almaajishuun weyaan cabdulcaziiz bn cabdillahi bn abi salamata almaajishuun wuxuu yidhi ana kalaama jahmi ina kalaama jahmin ina kalaama jahmin bacda qowl marka waa ina ina kalaama jahmin jahm hadalkiisa sifatun waa tilmaan bilaa macnan oo macno la-aan tilmaan oo bilaa macno ah yani wuxuu tilmaamayaa yani jahm waxa uu tilmaamayaa waa jiritaanka alle oo isaga ilaahay magacyana uma ogolayn tilmaanna uma ogolayn laakiin muxuu u ogolaa wujuud inuu jiro marka haddaad tiraha waxbaa jiro waa jira alleh laabudda inuu tilmaan leeyahay soo maana tilmaantii marka waa diiday marka waa sifatun bilaa macna waa sifo macno la-aan wa binaa-un waa dhismo bilaa asaasin asaas la-aan waa marka wax la dhisaayo laakiin aasaasay ku taagan yihiin aan jirin walam yucad qau laguma walam yucadda walam yucadda qau jahm laguma tirinin weligiis min ahli lcilmi dadka ahlucilmiga laguma tirinin waqad su'ila jahmun jahm waxaa la su'aalay can rajulin nin dallaqa imra'atahu haweentiisa furay qabla an yadkhula biha intaunan dukuulin intuus u galmoonin buu furay ka warranale <clears throat> fa qaala wuxuu yidhi calayha alciddatu naagtaa dusheeda ciddaa ah buu yidhi waa nin diin meeshaa ka maraya fakhaalafa kitaab allahi tacaala ilaahay kitaabkiisa uu khilaafay bijahlihi buu ku khilaafay wa qaala allahu subxaanahu alla wuxuu dhahayaa famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha naagaha haddii la furay iyadoo iyagoon loo tegin ciddo ay tirsanayaan m ma leh ayb <clears throat> alxaafid ibnu xajar qisadan waa sheegay wuxuu ku sheegay kitaabu tawxiid walu sharxi kitaabi tawxiid min fatxi اlbaari kitaabu tawxiidka markuu sharxiisa bilaabayo ayuu ayuu aharkan sheegay <coughs> marka nin diinta meeshaa ka maraayo oo haddana ka waran ummad imaam u noqday oo hogaamiyey ha la yaabin marka marar badan in lagu daydo dad yacnii ummad fara badan ninkan hadda fiiri dowlad dhan baa ku sirantay ku dagantay saddex dowladood weliba marka qofka muhiim maaha in loo fadhiyo keliya qofku waa loo fadhi karaa suldo iyo awood iyo waxna waa heli karaa fasaaxo iyo hadal uu ku hadlana waa yeelan karaa laakiin intaas keliya ma ku filan tahay alimaamatu fi ddiin maya waayahay <clears throat> wa qaala caliyun huwa bnu caasim caliy bnu caasim wuxuu yidhi ma ladiina bukhaari marka waxau wadaa a'immadu waxay jahmiyadu ka dhaheen jahmiyana horaan usoo sheegno waa mucadilada laga wadaa dadka ilaahay tilmihi tilmaamihiisa cadilo ama ha noqdaan muctazilo ama ha noqdaan ashaaciro ama ha noqdaan maturidiyo waxay da cid allaale cidda mabda' ka dhigatay tilmaamaha alle inay diidaan ayaa ah siday a'imaduba sheegi doonaan wa qaala caliyun huwa bnu caasim maladiina kuwii yiri ladiina kuwii ma ahan qaaluu dhaheen ina lilaahi waladan alla wuxuu leeyahay ilmo kuwii yidhi ma ahan akfaru kuwa ka gaaloobid badan gaalnimo badan min aladiina qaaluu kuwii yidhi in allaha laa yatakalamu ilaahay ma hadlo wuxuu leeyahay kuwii yidhi alla walad iyo ilmou leeyahay kama gaalnimo badna kuwii yidhi ilaahay ma hadlo laba shay buu marka isgarab saaraan dadna gaalnimadoodu waxay gaartay inay dhahaan ilaahay baa walad leh kuwana gaalnimadoodu waxaa weeyaan ma hadla rabbi marka ma hadla marka la yidhaha ilaahay yaa lala ekaysiiyey alle yaa lala simay asnaamta marka tan inay gaalnimo noqon weysaa oo qofku yacni kutubaha uu gacanta ku wato qof yacni muslima loo arko leyla nahaarna uu leeyahy war ilaahay wax ka soo baxay oo hadal ah oo laga maqlay ma jiro qur-aankanna maya kama soo bixin jibriil qur-aankan ilaahay kama maqlin miyaa kama maqlin waa cibaara can kalaamihi ilaahay kalaamkiisaa laga cabiray ee hadalkii alloo rasmi ah maahan buu ku dhahaya xaqiiqo ahaan maaha waxaa musxafka noogu yaal kitaabka alleh haddana kaa sidee uu ku noqonayaa marka qof culamo ahoo meel fiican taagan ama maqaam fiican joogo ma aladiina kuwa maahan qaaluu dhaheen ina lilaahi alla waladan buu leeyahay kuwii yidhi akfaru kuwa ka gaalnimo badan ma aha min aladiina kuwii qaaluu yidhi in allaha laa yatakalamu alla ma hadlayo kuwii yidhi wa qaala waxaa kaluu yidhi ixdar ka digtoonaaw min almarisiyi bishri lmarisi mariisi marka waa nin la yidhaaha bishri lmariisi baa ayaa la dhihi jiray bishr bnu qiyaah aabbihiis yahuudi buu ahaa sidaa uu keeni doono aabihiis wuxuu ahaa yahuudi dharka dhaqow ahaa maryaha qasaar ayuu ahaa maryaha ayuu baftay jiray muslimkau iska dhex deganaa baqdaad iyuu ku noolaa markii dambena dawaaba wuxuu noqday imaam ayuu muctasilada u noqday ninkaa yahuudigaa dhalay isaga alimaam abulqasim hibatullaahi allaalakaa'i wuxuu keenay dad badan oo sodomeeye imaam ka badan oo gaalaysiiyey bishri lmarisi weliba bitayin u gaalaysiiyey isaga bitayin wa qaala wuxuu yidhi ixdaar ka digtoonow min almarisiyi marisi bishri lmarisi iyo wa asxaabtiisa bishir marka ogow waa muctazili waa isaga naam fa ina kalaamahum hadalkooda ay ku hadlayaan abijaadu zandaqati zandaqada abjadkeeda waay dadka marka farta la barto qur-aanka dadka intuunan aynan gaarin ilmaha abjadkana waa la baraa soo maha abijaad iyo abaajaad iyo abjad iyo isku mid waha hingaadda marku soo barto abjadkaa la beri jiray abjad huwas kalim iyo waa abaajaad ama abijaad iyaa la yidhaha marka waxaa laga wadaa kaas marka muqadamo wuxuu u yahay dabcan qofkii inuu sii barto qoraalkii marku barto kaa yaa ku dhex jiri jiray muqadamo marka wuxuu u ahaa cilmiga marka wuxuu leeyahay iyaga hadalkooda waa abijaadu zandaqati zandaqa iyo gaalnimo abjadkeedii way meeshay ka bilaabata waay macnaha zandaqada iyo diinlaawanimadu halkaas bartaasay ka bilaabataa wa ana kallamtu waxaan la hadlay ustaadahum buu yidhi ustaadkooda jahman jahm ahaa baan la hadlay falam yuhbit iima sugin ana fi samaa'i ilaahan samada inuu ilaah ka jiro iima sheegin ma isugin marka anaa ustaadkoodii la hadlay marka muctaziladii iyo jahmiyadii waa la israaciyey soo ma aragti marka jahmiye marka lagu leeyahay muctazile inay ka maran yihin iyo kuwan kale maaha ayb waayahay wa kaana ayb marka wuxuu leeyahay eh, ibnu bata fi libana iyo kusoo saaray eh, khalaal fi sunna wahaa ayb cabdullahi ibnu limaam axmedna fii kitaabi sunna wuxuu kusoo saaray bisanadihi can cabaad bn اlcawaam wuxuu yidhi kallamtu bishra almarisiy wa bishrin ayaan la hadlay fara'aytu aakhira kalaamihim warkooda kan ugu dambeeyo yantahi wuxuu ku dhammaanayaa an yaquuluu inay ay dhahaan laysa fi samaa'i shay-un marka aharkan oo kale cabdullaahi ibnu limaam axmed baa wariyey isagan wa kaana ismaaciilu bnu abi uways wuxuu ahaa ismaaciil bnu abi uways waa sheekha bukhaari wey yusamiihim wuxuu ahaa inuu ku magacaabi jiray zanaadiqata alciraaq wuxuu ku magacaabi jiray diinlaawayaalkii ciraaq joogay wa qiila lahu waxaa lagu yidhi ismaaciil samicta axadan qof ma maqashay yaquulu dhahaya alqur'aanu makhluuq faqaala wuxuu yidhi haaulaai zanaadiqa kuwaani waa zanaadiqo wallaahi baan ku dhaartay laqad farartu waxaan u cararay ila alyamani yeman baan u cararay xiina samictu markaan maqlay alcabaasiya cabaasigu yatakalamu bi inuu kan ku hadlayo fii baqdaad baqdaad dhexdeeda inuu waxaan ku hadlayo markaan maqlay yeman baanba iska aaday aniga firaaran min hada alkalaam carar aan ka cararayo warkaan cabaasigan marka ciduu yahay allahu aclam laakiin waxaa daahira inuu ka wado khulafadii cabaasiyiinta marka ama waa ma'muun inay ma'muun tahay bay u badan tahay markaan arkay inuu dadka waxaan ku wado ayaan iskaga tegayba baqdaad iyo dhulkaa waa ka baxay yeman baan iska aaday maqaalaad badan oo marka kufri ah oo jahmiyadu ku dhawaaqdana waa dhiman yihiin eh, ayib baabkan oo dhan marka dadka mucadilada iyo ayuu ugaga waramayaa ilaa acbaar buu wadayaa hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed